doono inaga dhargin doono inoo faahfaahin doono insha allah sheekhina sheekh yuusuf axmed waxaan leenahay falyatafadal mashkuuran maajuuran in sha allah alxamdu lilahi rab اlcaalamiin axmaduhu ablaga xamdin waaxmaduhu ashmala xamdin waaxmaduhu askaa xamdin waashhadu an la ilaha ila allah alwaxid alaxad الصamad aladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlard وما بينهما وما تحت الثرى واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بعثه الله سبحانه وتعالى الى البشريه جمعاء ما تركنا على محجه ما ترك ما ترك امرا يقربنا الى الله الا وقد اخبرنا به وما ترك امرا يبعدنا عن الله الا وقد حذرنا عنه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وسائر الصالحين ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم واغتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد إلهي وحن ويدسنا سبحانه وتعالى توفيضا ونوافجيه جل وعلا خيرك يا إيمانك إلهي نقوها نونية سبحانه وتعالى وحيالا عوانك محاضرة أما كلمة إذا كو آدن حبك لولا رقم يو دائرتا iyo da'yarta iyo duruufaha haysta ayaan wax yar ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala mawduucu waa mawduuc u baahan in mu'tamarka dhan laga dhigo ciwaankaas xaqiiqatan marka la yidhaahdo <clears throat> maanta waxa la yidhaahdo muraaxaqada ama hanaqaadka adduunka duruufo adag baa maraysa da'yarta markay hanaqaadka yihiin dadka baara cilmi nafsiga wax tarbiyeeya da'yarta la nool waxay leeyihiin aragtiyaal kala duwan oo fara badan bay leeyihiin sidaa loo xallin karayo aragtiyaashana waxay ku dhisan yihiin qofku meesha uu ka biyacabayo ama sheeloorka wax ka qaadanayo ama masaadirta uu ka duulayo ayay leeyihin ayuu maarad ku xidhan tahay sidaa darteeda waxay isticmaalaan waxa la yidhaahdo sinu lmuraahaqa da'da oo hanaqaadkaoo la yidhaahdo sinu lmuraahaqa eragaasi inkastoo in badan oo qorayaasha iyo dadka wax tarbiya isticmaalaan haddana waa eray aan ku habboonayn aragtida islaamku uu ka qabo iyo sida uu ka doonayo da'yarta wakhtigay hanaqaadka yihiin wiilal iyo gabdhaba leannahu erayga muraaxaqa la yidhaahdo waa erag tilmaamaya dhinaca negatifeka ama xumida keliya tilmaamaya weeyaan muraaxaqadu waa fufudayd maaragtay dembi ku dhicitaan maaragtay xisaab la'aan iyo qof xariga goostay ereyga la yidhaahdo rahaqa luqada carabiga asalka loo isticmaalo shareecada islaamku waxay isticmaashay erey ka duwan eregaas oo cabiraya qofka iyo xaqiiqadiisa marka markuu da'da uu marayo insaanku da'yaal kala duwan buu maraa laakiin da'da uu khatarsan oo ah loo yaqaano cumrulbuluuq da'da qaangaarka qofku markuu joogo qaangaarka da'da loo isticmaalo taqriiban muraaxaqada ay u isticmaalaan shareecadu waxay isticmaashaa albuluuq erega marka buluuq la yidhaha baa fiican liannahu buluuq wuxuu tusinayaa qofka da'da yar inuu ka gudbay wakhtigii oo maaragtay qof kale gacantiisa ku jiray ou ka gudbay wakhtigii uusan mas-uulka ahayn ee u gudbay wakhti uu asagu mas-uul uu yahay eragiisa waa la qorayaa xasanaadkii waa loo qorayaa xumidii waa loo qorayaa faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah buu soo maraya ou marayaa wakhtu takliif ayuu soo gaaray waana marxalad sideedaba khatiir ah aad u khatar ah insaanku wakhtigou yaray uusan ku jirinin buluuqa wixii ka horreeyey ama qaangaarka wixii ka horreeyey waxba loo qori maynin wixii dembi ah inkastoo saxiixa ay tahay wixii khayra uu sameeyo hadduu wax kala sooci karayo inuu ajirka helayo waaridkiisna ajira uu ka helayo rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam saaad og tihiin isagoo xajinaya ayaa haween baa ilmo yar ay siday ayaa nabiga usoo tustay ku tiri yaa rasuulallah allah ilmahan yarkaan wadahay xaj ma leeyahay markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xajku waa ka ansaxayaa walaki ajrun buu rasuulku yidhi calayhi salatu salaam waaridka wada oo mas-uulka ka ana asna ajri baa laga siinayaa ilmuhu intaysan qaan gaarin salaada ha la bara ayaa layidhi muruuhum bisabci buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam toddoba markay jiraan ha lagu bilaabo cibaadooyinka daacooyinka inay maarata la amro hadday sameeyaan ajir baa ilaahay u siinayaa subxaana wa tacala waaridkana ilahay ajir buu ka siinayaa laakiin loo qaban maayo xagga dunuubta loo qaban maayo nicmada ilahay bay ka mid tahay subxaana wa tacaala insaanku marka uu soo gaaro daadan loo yaqaano maaragtay muraahaqa loo yaqaano ama qaangaarkaan leenahay shareecada ayaa waxaa bilaabanaya qofkaana inuu noqdo mas-uul oo aanasfoor noqdo mas-uuliyaddiisu marka waxay ka dhalanaysaa waxaa xoog yeelanaya caqligiisii waxaa ma garanaysaa isbeddel baa ku imaanaya jirkaas oo isbeddelku ugu yimaado maratay xibnihiisu isu bedelayaan Eh, ma garanaysa qaangaarka wix lagu qaangaaray ay imaanayaan eh, afar waxyaalood baa qaangaarka calaamad shareecad uga dhigtay haddii uu shan sano gaaro wiilkay gabadhu ay gaaraan waxa weeyaan waa qaangaar markaasi waa loo qoraya waxa ay sameeyaan haddii ay maratay kasoo baxdo bisaqa ama caanada waxaa loo yaqaanona wiil iyo gabarhba sida saxiixa culimmada qaarkood aamaaray qabaan sida madhabka shaaficiyada oo kale inay calaamad taha haddii la garan waayo taariikhdii qofka u dhashay leannu shan waxa weya waa shan iyo toban oo loo xisaabaynayo shan iyo sano waa sano oo bilaha lagu dhisayaa qamariga ayaa lagu dhisaya bishaa lagu dhisayaa maalintou dhashay haddii la og yahay ilaa markay shan iyo sano ay u goodo wixii ka dambeeya mukallaf buu noqonaya waajib uuna qaadaya shareecada islaamka laakiin marka qaarkood waxaa dhici karaya inaan la garan karaynin goormuu dhashay taariikhdau dhashay iyo maalintuu dhashay markaasi waxaa calaamad looga dhigayaa qofka inay u soo baxaan timaha xibnaha taranka agtiisa markay soo baxaanba calaamadii ayaa looga dhigayaa axaadiis fara badan oo saxiixa ah ayaa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam arrintaas saddexaad oo qur-aanku si nas ah uu sheegay waidaa balaqa alatfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu waa markii ay maaragtay biyaha taranka ilaahay uu gaarsiiyo subxaana wa tacala wiil gabarba gabdho waxay la gaar yihiin ayagu hadday caadadu ku dhacdo caadadu markaa waxaa dhici karaya wixii sagaal sano ka dambeeya sagaal jir dabadeed inuu maarata caadadu ay bilaaban kartaa waxay ku xidhan hormoonaadka qofka iyo awooddiisa iyo nooca uu yahay waxaa dhici karaa gabadha caado inay ku dhacdo oo loo haysto weli inaysan mukallaf ahayn maysan qaangaar ahayn qaanuunka wadamadan maarata reer galbeedka sideed toban bay yidhaahdaan waxaana dhici kara qofka inuu waajibkii iyo maarata qaangaar uu yahay aan markaasi aysan loola dhaqmin sidii qaangaarka loola dhaqmin shareecada islaamka waxa uga jeedaa afartaas arimood waxaa lagu daraa uurka hadday uur qaado gabadhu eh, laakiin uur waa inuu caado ka horraysaa ehm, marka afartaasi haddii laga helo marxaladii yaraantii waa ka gudbaya qofkani wuxuu gelayaa marxalo ou mas-uul uu yahay buu gelayaa markaa uu noqdo asagu eh, u qaadayo waxna uu iibsan karo wax uu iibin karo ballan uu geli karayo guri ou dhisan karayo waa hanaqaad weeyaan shareecada islaamkuna waa la xisaabtamaysaa si maarata dembigou galo waa loo qabanaa haddou waxado waa loo qabanaa haddou ma garanaysa wax kharibo waa loo qabanaa haddou wax dilo waa loo qabanaa wuxuu noqday aniswar buu noqonaya qofkaani maaratay maadaama eh, wakhtigaasi waxay yidhahdeen culimmada islaamka waxay yidhaahdeen eh, qofku haddaan la xakamayn xilligaas oo sharci xakamay aysan jirin adduunkay kharibi lahaayeen leannahu qofku baawer buu yeelanayaa awood buu yeelanayaa maskaxdiisiibaa ballaaranaysa doonitaankiis baa badanaya marka waa inay jirtaa takaaliif shareecada la dhaqanta waqtigaa marka la gaaro waxaan uga jeeday khulaasat alqowl hadalka haddaan soo gunaanado waqtigu waa yar yahay xilligaasi kala guurka ah ee hanaqaadka la yiraahdo waa xilliga ugu khatarsan ay da'yartu maraan rag iyo dumarna ay maraan ratigu laba jirka waa soo maray inteenna meesha waaweynna waa soo marnay inta iminka ku jirtana waa garanaysaa xilligaasi dadka qaar baa waxay u haystaan culimada tarbiyada inuu nooc min aljunuun ou yahay nooc waalida kamida ah, inuu maaragtay ku dhacaan daayarta ayay qaarkood aaminsan yihiin maxaa keenay qofka yacni wuxuu u dhexeeyaa laba marxalo oo ah, ah laba adag buu udhexeeyaa daayartu waa ka tegey nin weynna maaragtay ma noqon meesha dhexdaa waxa weeyaan wuxuu arkayaa inaan loola dhaqmayn sidii qof weyna loo ixtiraamayn marka wuxuu iskudayayaa inuu shakhsiyadiis inuu bannaanka keeno ayuu isku dayayaa meeshaan doonayey inaan ka hadlaahin waa nuqdadaas meeshaas muhiimka ah waxaa jira marka islaam muslimiin baan nahay ilaahay subxaana wa tacaala insaanka abuuray ayaa kitaab wax kasta ku yaallay inoo soo bedejiyey waddada saxdana ina baraya madaaris baa jirta manaahij baa jirta waddooyin kala duwan baa jirta oo sigtiyaal kala duwan baa jira aragti kala gedisan baa adduunka jirta waana jiraysaa weligeed laakiin aragtiyaashaasi ismaarta iska soo horjeeda ayaan waxaan doonayaa inaan aniga cabiro yacnii sida kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam fahamka aan ka fahamsannahay marxaladaasi da'yartanadu marayso oo dad fara badan maarata farta dhexda ka qariinsan yihiin oo ka walaacsan yihiin islaamku sida uu doonayo iyo sida u arko iyo xilligaasi maxaa la odhan karayaa sideese loo maamuli karayaa mushkilaadka imaan karaya waa noqdooyinkaasaan waxayb soo koobayaa biidn illah casa wajal waxaan ku hor marayaa hadalka ku bilaabin doonaa laba da'yar laba hanaqaad ayaan maarata isbarbar dhigi doonaa oo labaduba kitaabka ilaahay lagu sheegay subxaana wa tacaala ayagaasaan marka waxaan ku dhisi doonnaa bal sida maarata islaamku u arkayo labada iyo sababaha keenay iyo duruufta loo hegi karayo hanaqaadyada ama da'yarta wakhtigaasi laba wiil baan soo qaadanaynaa gabdhana maarata insha allahu tacala gadaal baan ka sheegi doonaa dumar labada wiil oo da'da yarka ah hanaqaadka ah mid waxaa la yiraahdaa ina nuux baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa ina ibraahiim ayaa la yidhaahdaa labadooda kan koowaad maxaan idhi maxaa la yidhaahdaa ina nuux baa la yidhaahdaa kan labaadna waxaa la yidhaahdaa ina ibraahiim baa la yidhahda labada wiil oo maarata labada hanaqaad weeyaan okay labadaa wiil midna ina nuux yahay midna ina ibraahim yahay waa midig iyo bidix labadoodu eh, labadooda maarata wiil laba wadoo kala duwan bay qaadeen waa laba da'yar hanaqaadkay waqtigooda ku jira say u dhaqmeen qur'aanku labadooda inoo soo kaxeeyey ka tusaale ahaan ina nuux waxa weeyaan waxaa dhalay nabi gurigay wuxuu ku soo koray ululcasmi min alrusul nin maaragtay nabi ilaahay tarbiyada ku fiican cumri dheer baa la siiyey falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama sagaal boqol iyo konton sano ayuu daaci ahaa ma garanaysaa ummad wax u sheegayey cumrigu waa dheeraa kuma gaabnay jaanis dheer buu haystay xagga wax sheegitaanka iyo dadka wax u gudbitaankiisa wuxuu ahaay maaragtay ah, meesha ugu sarraysa cid wax tarbiyaysa darajadeeda ayuu haystay dictor iyo brofesor iyo waa ka weynaya maarta waa nabi ilaahay doortay buu ahay subxaana wa tacaala ilaah baray habka dadka loola hadlo marka suurad baa lagu soo dejiyey qaabka uu isticmaali jiray markuu dadka wax u sheegayo iyo sida wax loo tarbiyayo suuraddan magaciisaay wadataa suuratu nuux baa la yidhahdaa magaciisa ayay wadataa waxuu ka hadlay habka suuraddu waxay ka hadlaysaa nooca u adeegsan jiray iyo asaaliibta iyo habka dadka wax ugu sharaxayay ee waxa la yidhahdo dacwa fardiya marka qaarkood qof qof buu ula hadli jiray oo dadka wax ugu sheegi jiray marka wax qaarkood muxaadaro babliga oo guud ahaaneed buu qaban jiray nabiyullaahi nuux calayhi salaam si aayaddu qur-aanku ay sheegayso marka qaarkood joogta bay ahayd istimraariya habeen iyo maalin kala go' ma lahayn fasax kama qaadan jirinin dacwada iyo maarata dadka wax sheegayo inii dacawtu qawmii laylan wa nahaara habeen iyo maalinba yacni hours ayuu maarata iyo wadi kala go' ma lahayn dacwada noocaas ahoo eh, sagaal boqol sano oo habeen iyo maalin ah ayadoo dacwo guud ahaaneed mid gaar ahaaneed u qaaday ayada ou magaranaysa isticmaale waxaa la yidhaahdo atarkiibu watarhiib yacni marna waa jeclaysiinayaa oo wanaagaya khayraadkaba u sheegaya marna waxa weeyaan waa handadayaa oo waxuu sheegaya ciqaabka iyo cadaabka ka dhalan karaya magaranaysa garanaysaa intaba qur-aanka suuratu nuux ayaa ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala asagoo noocaas ah wiilkaasi gurigaa ku koray ee la yidhaahdo inaan nuux la yidhaahdo aabbihiis kuma uusan guulaysan wiilkaa ma garanaysaa markuu gaaray wakhtigii la rabay hanaqaadka u ahaa ee nabi nuux ou waddadiisa qaado ee u dhaxlo cilmigiisa ou dhaxlo waxa weeyaan waa ku gacan sayray asagoo markau ku gacan sayray waxau ciqaabkii ilaahay baa yimid gunaanadkii waxuu noqday inuu nabi nuux inankiisii ku biiro kooxda gaalada inuu ku biiro oo ilahay u halaagayay subxaana wa tacaala qur-aanka marka unoo soo guurinayo saacadaha ugu dambeeyey ee nabi nuux iyo wiilkiisu ay wada hadlayeen waxaana lakugu soo guuriyay duruus inaan ka qaadano meeshay ku dambaysay gunaanadka taariikhdooda ku dambaysa aabe wuxuu la hadlay inankii waxyaalo fara buu og yahay waa nabi ilaahi weeyaan wiilku waa wiil jaahil ah waa wiil aan magaranaysaa diyaar u ahayn aabbihiis inuu maqlo taladiis inuu yeelo diyaar umaaha baawar iyo awood iyo isku filaan wuxuu dareemayaa iyo madax bannaani asagu soo doono u dhaqmo u dareemayaa laakiin nabi nuux wuxuu og yahay musiibaan laga badbaadayn inay soo socoto markaasuu ku yidhi yaa bunayirka macanaa walaa takun maca alkaafiriin dhow waxa weeyaan kaalayna soo raac doontanada soo raac doontaan socono waddada aan qaadayno waddada badbaadada keliya weeyaan doontan ciddii ka harta maanta waxba ka hari maayaan waayo doonta badbaado waa midaan anigu iyo maaragtay kooxday raacday ay raaci doonaan nabi nuux wuxuu adeegsaday lasliga ku tusinaya inuu maaragtay qalbi jilicsanayo beer dulucsanayo ama beer laxawsanayo wuxuu isticmaalay lafdiga yaa bunay yacni waa luqada carabiga waxa loo isticmaalaa qofkaad doonaysid inaad maskaxdii qalbigiisa la hadashid maarta maande inankayigiiyo soo sax maaha na soo raaca buu ku leeyaha magaranaysaa yaa bunayarka macana wuxuu ku yidhi walaa takun maca alkaafiriin gaalada ha raacin la jirankooda noqonin nabi nuux wuxuu eraggiisa afkiisa ka ilaalinayay walaa takun min alkaafiriina inuu ku yidhaahdo maande gaalada ha ka mid noqonin ficlan wuxuu ahaa min alkaafiriin gaaladu ka tursanaay laakiin wuxuu diiday erega naxdinta le ama noocaasoo kale inuu yidhaahe wuxuu ku yidhaahdo ha jirankooda ha noqonin yacnii aduu ka mid ma tihid baa laga yaabaa laakiin saaxiib baa la tahay waa la dhaqantaa waa la qaraabataa waa la noolaataa ninkii gaal la qaraabta oo saaxiibkiisana meeshuu ku dambeeyay oo ku dambayn doonaa dhibaatada ku dhacda ayaa kugu dhici doonta maarta marka erag wuxuu isticmaalay walaa takun maca alkaafiriin waa kala duwan tahay tacbiirka ama habka la leeyahay walaa takun min alkaafiriin walaa takun maca alkaafiriin ah, gaalada hala jiritaankooda maandhow ha noqonin buu ku yidhi maarta eragaa noocaasa nabiyullaahi nuux markuu ku yidhi inanka tacbiirkiisa habka ula hadla abbaa fiiri qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa mausan odhan yaa abati aabbow mausan odhan maxaa yeele caasi waalideen buu ahaa hadda waa maarata yaa bunay inuu u bedelay ahayd yaa abati inuu yidhaahdo laakiin mausan odhan yaabat qaala sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almacbud war ani waa isdeberayaa cadaabkaad sheegaysa iyo biyaha iyo duufaanta iyo balaayada iyo waxaad akrinaysid buurtaas baan ka fuulin buuri maarta oo iga badbaadinaya halkaa sheegaysa marka caasiga ninka ahi noocaas ba u dhaqmaaho waxyaalo maaragtay aan xaqiiqa ahayn dhalanteed been ah ayuu riyaality u haystaa ayuu run moodaya maarta laga dhaadhacasiiyo wax loo qurxiyo oo baanbaan iyo brogrammaan jirin oo meel dheer aan sii soconaynin inankii caasiga ahay wuxuu yidhi saawi ilaa jabalin yacsimunuu min almaa oo maarata biyaha iga ilaali buurtaas baan ka fuulin biyahaad sheegaysa aabbihii waa ku soo laabtay inankii waa jecel yahay kama beri noqonin ma inkaarinin laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxima u maanta ilaahay cidoo badbaadiyo mooyaane cid kaloo badbaadaysa ma jirto doontan inta saaran keliyaa badbaadaysa ah, meeshaas bay taariikhdii ku dhammaatay waxaa yimid waxaala baynahum almawj aabbihii iyo wiilkii waxa weeyaan hirarkii ayaa kala dhexgalay iyo duufaanta ilaahay soo diray subxaana wa tacaala ayaa kala dhex galay inaan nuux dhammaayey xaggaasuu ku dhammaaday aabbaha oo inankaa dhalay inanku qalbigiisao ku weyn yahay soomaalidu waxay yidhaahdeen madax waxay yidhaahdeen midi saawir ah ah iyo madax nool labadaba lagama sabro soo maaha ah marka inankiibau ka sabri la'yahay waxay keentay rabbi inuu weydiiyo uri yaa rab maxaa loo halaagay inankeed sooma aadan oranin ah sooma oranin waan ku badbaadinayaa reerka reerkaaga nabiyullaahi nuux waxaa loogu jawaabay eray adag yaa nuuxu inahu laysa min ahlik إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين آه. rabi nuux araya adag baa lagu yidhi inankaan kula diin ahayn oon kula caqiida ahayn oon kula mabda ahayn eragaasi kuguma abtirsadaa layidhi maarta innahu laysa min ahlik reerkaaga kama tirsana abtirsashadu iyo asalku ma ahan dhaladka abtirsadaa runtaa iyo asalku waa diinta iyo caqiidada inahu camalun hayru saalix waxaa ninkaan waxa weeyaan camal xun buu sameeyey dhaqan xun buu lahaa hay weydiinin waxaadan cilmiu ahayn inii an takuuna min aljaahiliin buu ilahi ku yidhi kaaga digayaa kooxda jaahiliinta inaad ka mid noqotid rabbi inii acuudu bika an aslka ma laysa lii bihi cilm waila takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin almuhim nabiyullaahi nuux ilahay buu u laabtay subxaanah wa tacaala arrintiina ilaahay jala wacalaa wuxuu ka baryey inuu ilaahay saamaxo subxaana wa tacaala taariikh wiili waa kaas weeyaan ninkii da'da yarta ahaa mid waa noocaas waa inaan nuux weeyaan taarikhtu xaggaasi ku dhamaato waa noqon doonaa yacni sababaha keenay nabi nuux maxaa ka xoog badiyay ninka nabigaa baarica ah ee noocaan la eg maxaa maarata inankiisi yaa uga adkaaday waa su'aal dhinaca kalean u gudbaynaa inankii kale oo ah, ah, dhinaca midigta ahaa waa daqaadka ahay waa ina ibraahim weeyaan nabiyullah ibraahim inankiisa ismaaciil calayhi salaam asna nabi baa dhalay sida nabi nuux ulcazmi arusulu ahaa ayuu ibraahimna ulcazmi arusulu ahaa sida uu daaci u ahay nabi nuux ayuu ibraahimna daaci u ahaa khaliiluraxmaan weeyaan guri nabi nabibuu ku koray nabiyullahi ismaaciil markii la gaaray wakhtiga uu noqday hanaqaad ila qur-aanka wuxuu ku yidhi falamaa balaga macahu sacy marka uu gaaray ina ibraahiim hanaqaad uu gaaray culimmadu waxay yidhahdeen falamaa balaga maca ibraahiima asacyi asacyi imaa in laga keenay min asacyi wahwa almash markau la socon karay maarata inuu socdaa uu gaaray iyo in la yidhaahdo falamaa balaga macahu sacya asacyu huwa alkasb markau inuu shaqaysto ah, waa meesha la yidhaha hanaqaad labadooda ayaa xoog badan in la yidhaahdo marka uu maaragtay inuu la socdo uu gaaray ilmuhu ay socon karayaan iyo in la yidhaahdo markii maaragtay uu gaaray hanaqaadnimo ee inuu shaqaysto uu gaaray maarata labadooda lafdiga qur-aanka inkastoo labadaba culimmadu yidhaahdaan mufasiriintu laakiin waxaa ku jira qur-aanka lafdi tusinaya in loo jeedo hanaqaadnimo sababtu waa maxay nebi ibraahim waa la tashaday ilmo ma u malaynaysaa maanta bilaabay inay lugeeyaan kacaan in lala tashan karayo in wax loo sheegi kara oo laga dhaadhicin karayo nabiyullahi ibraahim si nin weyn buu maaragtay talada u geliyey oo ula tashaday asaguna si nin oday ah oo nin caaqil ah ay ugu jawaabay laakiin ilmuhu hadday yihiin haddee tafsiirkan aan qaadano ma awoodi karo wakhtigaasoo kale qof lala tashan karo maah falama balaga macahu sacyi qaala yaa bunay inii araa fi lmanaam anii adbaxuk muxuu yidhi fandur maadaa tara ah, maandow waxaa lay tusay jiifka anigoo maaragtay laleeyahay gawrac anoo ku gowracaya ee maandow maxay kuula muuqataa buu yidhi labadooda markaad u fiirisid nabiyullahi ibraahim fikradda uu nabi u sheegayo inankiis waxa weeyaan waa gowrac asaga uu inuu gowraco ah markaas buu maaragtay sow ku jawaabaarag nabi nuuxna kaas muxuu doonaya asaga inuu badbaadiyo inuu gowraco maahne asaga ayuu doonaya inuu badbaadiyo maarta sidou ku jawaaba arag labadu meeshay kala joogaan ah, kan waa la badbaadinayay waa ku gacan sayray kanna waxa weeyaan waaridkiis ayaaba gacantiisaan waa ku gowracayaa buu leeyahy ah, gacantaan kugu gowracaya ka warran aabbee wiilkiisa u soo bandhigay maande inaan ku gowracaan doonaya ah, waliba adoon lagu daroogayn gacantayda inaan ku haddaba meel kaa tuuri maayo cid kale lagu dhiibi maayo aniga ayaa gacantayda kugu gowracaya maandow saasaana rabbibaa i amray weliba wuxuu ihi waa ru'ya laygu tusa haddii uu maaragtay wiilkaasi wiil maaragtay meel weyn gaara uusan ahayn ee tarbiya fiican uusan helin wuxuu dhihi lahaa aabe bal horta aan u tala badsanno maadaama arrintu ru'yo ay tahay ru'yada nabiyaashu waa waxyi laakiin maaragtay xoog toosan ilaa malaakum jibriil kaaga imaanayo ee mar arrinta bal saxa uu kugu sheegayo aabbow aan hubsanno noort arrintu soo sax maaha arrintu waxaa dhici karaya ruuyadu waxyaalo badan baa suurtagal ah eh, mausan odhan laakiin maadaama uu yidhi maandhow ka waran arrintii odagu mas maarata asagoo jiifo habeenkii kani ha yeeli maaye allana waa amraye intuu habeenkii markuu hurdo oo yaraha seexdo inta u soo dhuunto qaw aa kala siiyo waa masale ka duwan laftigeedu Ah, markuu asagii laftigiisii fikraddii u sheegay maandhow waa inaan ku gowracaya ka warran muxuu ku yidhi maarata yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaaa allahu min asaabiriin ka warran wiilkii noocaas ahay aabbihii waa ku sii booriyey weliba waxau u sheegay ma garanaysaa inuu xaggiisa wax dhiboo ka imaanaya aysan jirin yaa abat ifcal maa tu'mar buuri aabbow waxaa lagu amray sameey amar buu ka dhigay ma yaaba tifcal maa ra'ayta fil lmanaam xataa muusan waxaad manaamka ku aragtay samey muusan oran waa amar ilaahay fuli buu ku yidhi maarta aniga soo xaggayga maaha waxaad arki doontaa nin dul qaato isgaarsiisan inaan aha maarta ah. haddii amarku ilaahay amarkiis yimaado diyaar baan u ahay ee walow aniga gawracayga baallaha ka dhige aniga la gawraco maarta iimaanka noocaasoo kale a ah, fiiri intay labadaasi da'yar isu jiraan labadoodu ma garanaysaa insha allah min asaabiriin kana waxay ku dhammaatay geymkiisii wuxuu ku dhammaaday halaag kana wuxuu ku dhammaaday farxad iyo damaashaad iyo ciid iyo maarta sab iyo allabari iyo xoolo gowrasho ma garanaysaa falamaa aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu an ya ibraahiim qad sadaqta aru'ya ilaa la yidhi maarta wafadaynaahu bidibxin cadiim waa sabtii weeyaan ma garanaysaa ninkan xaq wuxuu leeyahay marka in loo farxo ilaahay subxaana wa tacaala labadoodaba wuxuu sheegay markay isdhiibeen oo la ogaado inay sax yihiin nabi ibraahim waa la imtixaamay ismaaciil waa la imtixaamay dad saxaa ah, diintu dhabkata markay ogaadeen oo weliba dhabanka dhinaca u dhigay ay maarata uusan ciyaarayn ee inuu fuliya uu doonayo ayaa ilaahay naxariistii soo kala dhex gashay subxaana wa tacaala markaasaa la yidhi waa ka gudubteen imtixaankii waa baramoosteen shahaadadii marka la siiyo weeyaan labadooda nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil ibraahim shahaadada ugu weyn ee koonka maaragtay ilaahay siiyey baa la siiyo waxaa la yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama ah, bini aadamka dhammaantood baa horta hogaamiya noo u daalay maarta khaliil raxmaan ayuu noqda nabiyullahi ibraahim calayh salaam ilah wuxuu ku magacaaba wa ibraahiima aladii wafa ah, fuliya waxaa la amray subxaana wa tacaala waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama shahaadadaasaa la gudbisiiyey nabiyullahi ibraahim calayhi salaam nabiyullahi ismaaciil waxaa muuqatay intuu maarata qodan yahay iyo iimaankiis ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ugu abaalguday duriyadiisii inuu ka soo saaro khayru khalqi illah muxamed calayhi salaatu wasalaam ah, lannahu nabi moxamed ajirka uu leeyahay ou siiye ou leeyahay dhammaanteed nabiyullaahi ismaaciilna waa loo qorayaa maxaa yeeley asaga aabba ah nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam ah, ajirkii nabi maxamed oo dhammaanteed calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi ismaaciil waa la karaameeyey ilaah sharaftaas u yeelay subxaana wa tacaala arintoodu dhinacaas bay ku dambaysay aan u soo laabanno marka labadan da'yar ee labada qur-aanku soo kaxeeyey aan baaggaroonkood dib u raacno gadaalnimadooda aan u raacno waayahay yahay waxba waxbay keenaane aan raacno horta wiilkii caasiga ahaa ee aan idhaano hooyadii istumay ahayd kan maaragtay nabiyullah ismaaciilla aan wbaydiino hooyadiis maxay teebay ahayd aan idhaahno maarata a ah, nabiyullaahi wa maaratay ina nuux baan baarnayo waxaan aragnay hooyo khiyaanaaley ah oo mushrikada ah oo gaal ah oo ilaahay ka furatay oo xarigiisa laka baxday inay dhasha baanu aragno maarta soo sax maahan wadaraba allahu masala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wamra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahuma ah, khaanat waxay khiyaantay nabiyullahi nuux bay khiyaantay ilaahay bay khiyaantay nafteedii bay khiyaantay gaal bay ahayd haweentii hooyadii dhashay marka al alcirqu sayi dasaas caanaha iyo qofkii lagu habay hooyo xun ay habtay waxa weeyaan noocaasoo kale noqonaysa way ka jiidatay nebiyullaahi nuux way ka saad saadcaaleyshay qadarta alla waa jirtaa laakiin wajacalnaa eh, likulli shayin sababa ilaahay sababba wax kaasta u yeelay subxaanah wa tacaala horta ciddii beerata dhul maaragtay aan carasanahin oo wanaagsanayn dhulka marka la beeranayo waxaa weeyaan noocyaal kala duwan weeyaan dhuli waa dhagax dhuli waxa weye waa adag yahay dhuli waa dhul carasan oo wanaagsan dhuli waa milix ley waxa weeyaan milix ley meel milix leh qofkii beerta geed uga soo bixi maayo ah, wاlbaladu ayibu yakhruju nabaatu biidni rabbih wladii khabusa laa yakhruju ila nakida dhulka xumi geeda maarata xun ma wax kala sooma saaro alkhabiiaat lkhabii markaad hadday noqotay haweenta noocaas oo kale waxaa ka dhashay miro qaraar baa ka dhalanaya culimmada tarbiyadu nin baa la yidhi ninyaho intaas oo sano shan iyo labaatan sano ayaa da'yar tarbiyaynaysa oo aad la nooleed ma soo gunaanadi kartaa laba eray oo keli ah khibradaadii ma ku soo gunaanadi karaysaa markaasuu yidhi haddaan intaan soo maray khibradda soo gunaanado waxaan dhihi karaaha buu yidhi ilmo kasta oo gaara maarta hanaqaadka ee leexda hooyo xun baa ka dambaysa kuwa toosanna hooyo wanaagsan baa ka dambaysan dhihi karaa hur hadday khibradayda maarta guriga uu ka soo baxay qadarta ilaahay waa jirtaa insaanku ma wada hanuunayo laakiin waxaan ka hadlaynaa la dhaqmaynaa bercentageka ugu badan baan ka hadlaynaa soo sox maaha waxaa dhici karaya gurigu nooc u dhaqmo hooyada iyo aabaha iyo maaragtay milyooga qofka ku soo koray deegaanka ku soo koray door weyn buu ku leeyahay qofka ma garanaysaa gurigan hooyo gaalaha ayaa maarata hooyo u ahayd noocaas bay gaartay maarata dhinaca guriga kale hooyada maarata hooyada u aan ambarni gurigan nabiyullahi ismaaciil hooyadiis nebi ibraahim xaaskiis wiilkan noocaana soo tarbiyaysay waa haajir weeyaan ah, haweenta nabiga rasuul noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim inta kaxeeyey ayada oo inan ismaaciil oo maarata nuugaya inta qaaday oo meel saxraa geeyey oo meesha kacbada ku taallo dhigay oo sibraar maaragtay sibraar biyo ah iyo jiraab timir ah ayuu uga tegay labadooda magaranaysa garanaysaa wax kalow sidoo ma laha jiraab timira ah iyo sibraar biyo ah iyo hooyo nuujinaysa ayuu maaragtay meel intaas ku dhigay ayuu magaranaysa ka dhaqaajiyay hooyada noocaasihi iimaankeedu waxaa keenay nabi ibraahim inay weydiiso sidaan aad samaynayso ma adiga ijtihaadkaaba mase allah ku amray allahu amaraka bi haada ma rabbi baa saan kuu sheegay markaasuu uri allahu amaranii bi rabbi baa i amray iska tig bay tiri idan laa yudayicunaa bay tiri erega taariikhda idan laa yudayicunaa qaacidadaasay dhigtay maarta haddii amar alla ku soconayno ilaahna subxaanahu wa tacaala na hoojin maayo wax dhibahona gaaraya ma laha laanna koonka ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala jirta taariikhdaasay qortay haweenaydaasi idan laa yudayicuna ilaah na lumin maayo dhibna na soo gaari maayo ee waa fasaxantayo oro dacwadaada aad bay ku tiri marta nabiyullaahi ibraahim waa ka tegey isaga laftigiisu amar buu ku shaqaynayaa intuu gaaraha ka dhaqaaqo buurta dhexdeeda dhinaceeda taaggalay ayuu ilaahay gacmaha u taagtay subxaana wa tacaala rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin hayra dii zarcinda baytika almuxaram rabbana liyuqiimu الصلاة fajcal afidة min الnaasi tahwi ilayhim warzuqhum min الthamaraati lacalahum yashkuruun markaasuu nabiyullah ibraahim bilaabay inuu duceeye maarta ilahayna ducadii uu ka aqbalay subxaanah wa tacaala faidaa haajar ilaah subxaanah wa tacaala biyo biyaha ilaa maanta alcabayno zamzamka ayaa ilahay u qarxiyey subxaanah wa tacaala waidaa beytkii ilaahay baa meeshii laga dhis waidaa haajar islaantii haajir ahayd ayaa ilaahay waariyay taariikhdaas subxaana wa tacaala safo iyo marwa ilaa qiyaamu saaca xujaydu ay ordayaan waxaa weeyaan waxaa la daba socdaa haajir baa la daba socdaa ilaah waa nooleeyey taarikhda ku waariyay subxaana wa tacaala haweenaydaas muuminadda ah hooyadaas noocaanaha ka dambaysay wiilkan marti marka hooyada wanaagsani raadka ay leedahay waxyaalaha ay ka tagto xaqiiqadu noocaas oo kale weeyaan aan soo gunaanado marka hadalka meeshan uga jeeday waxaan uga jeeday ehm, da'yarta aan maaragtay waxyaalo fara badan aan leenahay da'yartu waa saas oo dhibaata ka jirta intaanan da'yarta aanan maaragtay ayaga maagin bal horta aan qiyaasno tarbiyada ay heleen wakhtigan ay gelayaan ma la diyaariyey waalidku ma u diyaariyey ehm, ibnulqayim kitaabkiisa tuxfat lmawluud markauu soo kaxeeyey wuxuu yidhi ehm, ilmaha lumaad aragteen waa ilmo yaraantii lagu lumiyey oo maarata aan lasoo tarbiyayn markay marka soo qaangaaraan oo ay gaaraan xaddulbuluuq ayay ayaguna lumaan buur maarata waalidkood ku caasi garoobaan laakiin yaraantii baan maarata ayaan lasoo lama soo habin si loogu talagalay waddadii laguma soo tarbiyayn waana waxyaalaha aan ka hadli doono qayb ka mida inkastoo waqtiga u malaynayo inausan maaratay wax weyn waqti weyn uusan isiinaynaama malaynayo waxaan dhihi lahay daayarnimadu islaamku wuxuu u arkaa waqtiga hanaqaadku inuu yahay waqti muhiim ah waxa u arkaa inuu yahay waqti maarata aad u fiican ehm, haddii aan u fiirsano da'daas oo kale waxay ahaan jireen tarbiyada saxda markay qaataan kuwa diinta xambaara oo diinta faafiya khususha ayaga ayaa raaci jira atbaacu rusul ayaga ayay ahaayeen nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo walaalkiisa haaruun ciddii raacday da'yartaas bay ahaayeen famaa aamana limuusa ila duriyatun min qawmihi ilahay subxaana ila duriyatan wma amana famaa aamana limuusa ila duriya nacam ilahay uu yidhi subxaana wa tacaala marka caruur yar bay da yar bay ahaayeen wma aamana limuusa ila duriyatu min qom calaa khawfin min fircauna wamalaa'ihi an yaftinahum marka da yar buu qur-aanka ilahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala asxaabulkahfi da'daan ka hadlayno bay ahaayeen wiilasha gartay noocaas oo kale inahum fityatun aamanuu birabbihim ilahi uu yidhi inoo sheegay da'yartii ugu horeysay ee maaragtay qur'aanka uu ka hadlayo nabigeena raacday calayhi salaatu wasalaam laftigiis nabigeena raacday waxay ahaayeen da'yar ayay ahaayeen markaad u fiirsatid u gargaartay oo diinta u gargaartay markaskii ugu horreeyey ee islaamka la furo ee maaragtay diinta lagu faafiyo ee nabi maxamed uu galo calayhi salaatu wasalaam wiil lix iyo toban sana jir ah gurigiis ayuu ahaa arqam ibnu abilarqam gurigii ugu horreeyo iyo markaskii ugu horreeye dacwadu maarta la faafiyo lagu faafiyo waqti hadduu isoo galay sheekada nacam wuxuu ahaa markaskaasi muxuu ahaa markaskaas waxaa furay wiil da'yar oo da'diisu arqam ibn abil arqam lixiyo sano ayuu jiray ma garanaysaa ciidankii ugu weynaayee nabiga uu diyaariyo calayhi salaatu wasalaam ee ruum ku duulayay usama ibnu zayd ayaa ammaanduulye u ahaa da'diisu misay ahayd lixiyo sano jir bay ahayd cilmiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa hadalladiisa sunantiisa ragga soo kaxeeyey oo soo wariyey saxaabada rasuulka calayhi salatu wasalaam waa da'yar weeyaan toddoba ayaga ka mid ah, saxaabada ka mid ah ayaa cilmiga nabigu calayhi salatu wasalaam dhammaantiisku dul wareeganaya calayhi salaatu wasalaam yacni markaan sheegno boqolkiiba toddobaatan la leeyahay asaga dhammaantu ma jeedo cafwan boqolkiiba toddobaatan axaadiista nabigeenna iyo aqwaashiisa iyo cilmigiisii iyo xadiidkiisii cidda soo guurisay da'yarta maanta aan ka sheeganayno ee meeshaan balay stationka ku ciyaaraya ee inay maanasor iyo mas-uul yihiin aan ogeyn noocaas da'dii la ekeed baa soo wariyeen oo xadiista rasuulka waxaa la yidhahdaa waxay ku dul wareegataa da'yarta noocaas eh, ayay ku dul wareegataa afarna waxay ahaayeen ansaar ee waxaa dhaha muhaajiriin bay ahaayeen afar muhaajiriin bay ahaayeen saddexna ansaar ayay ahaayeen boqolkiiba toddobaatanna axaadiista nabiga ayay soo wariyeen calayhi salaatu wasalaam eh, nacam eh, saddexda ansaarta ah wa anas ibnu malik iyo eh, jariir ibnu cabdillaah abu saciidin alkhudri dhammaantood markaad u fiirsatid anas ibnu malik nabigeena calayhi salaatu salaam waxaa khaadim looga dhigay toban sana asagoo jira ayaa khaadim looga dhigay maxaad maranaysaa inaan masaga loo khidmeeya kan tobanka jira mase isaga khidmeeya minka Ah, ma garanaysa ma asagaa khidmeeya waa loo khidmeeyaa ma asagaa adeega mase loo adeega toban sano baa nabigu calayhi salatu salaam khidmadiisa u bilaabay anas ibni malik abu saciidin alkhudri waxa weeyaan saddex iyo toban sanayow jiray markii qaswat uxud nabigu celiya calayhi salaatu wasalaam saddexdaas da'yartaa taariikhdooda ma akhrin karayo haddaad akhrisiin cajab alcujaab baad arkaysa laakiin waan soo gaabinaya afartan baan kusoo gunaanadaya afarta ah muhaajiriintu waa cabdullahi bni cumar ibnu khataab cabdullahi bnu cabbaas caaishata bintu abibakar abu hurayra giddigoodu waa da'yar weeyaan nabiga calayhi salat slam waxaa la oofsaday cabdullahi ibnu cabbaas toban sana ayuu jiray toban sana ayuu jiray toban sanoo asaga oo jiroo da'daa la eg ayuu xaadiista nabiga wariyey xadiiska qiyaamuleylka nabiga ku soo arooray oo ugu weyna cabdullahi ibnu cabbaas baa wariyey aabihiis baa soo diro iri nabigu se u dukado habeenkii qiyaamulleylka iyo soo eg markaasuu inta guriga nabiga yimid calayhi sala habaryartiis oo yaraha seexday ayaa wuxuu sugay nabiga oo saqda dhexe kacay markaasoo isagoo yaroo inaan yarow inta tugoo soo weese qaatay ayuu marka nabiga isdhinaca taaga bixdo iska taagay markaasuu nabigu inta dhegta qabtaba soo wareejiyo meeshaan markaasuu wuxuu koobigareeyey nabigu soo dukaday calayhi salaatu wasalaam maanta inoo soo gudbiyey marka maxaad u malaynaysaan yani da'yarta noocaas aheed ayaa asalka tarbiyada islaamkeed annaga maxaanaga qaldan tarbiyadanada mawduucaasi waxaan u dayn doonaa culimmada dambe insha allahu tacala wax u baahan yahay anaga see wax u tarbiyaynaa iyo kooxdaasay u tarbiyeeyaan waa masalada muhiimka ah oo nooga baahan xaggee bay wax ka qaldan yihiin hashu maarata maankeegay gadaye ma masaar bay laqday ah, see wax u socdaan masalada muhiimka ah waxaa u baahan inaan dib isugu laabano weeyaan intaana cid kale aanan eeday ilaa towfiiq alla waafajiyo wsala allahu calaa sayidina wanabiyina muxamed